بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آlه وصحبه وmن اهتdى بهdاه وبعd qال المؤلف رحimه الlه والمعلق وهو ma xudفa min mbdأi isnaadihi min mbtada'i isnaadihi waaxid faأkثر sheekh wuxuu inoo sheegay inuu mucalaqu yahay noocan wacda xadiiska ka mid ah waanaynu sheegnay tacriifka mucalaqa waa xadiiskii sanadkiisa awalkiisa hal qof ama ka badani laga waayo oo laga xadfo mucallaqu markaa suwar buu leeyahy culamada qaarkood horta faa'iidan kuu sheegayaa shardi waxay ka dhigeen waxay idhahaan mucallaqa marka sanadkiisa la xadfayo mubtada ulisnaadka marka la xadfayo cidda xadfaysaa waa inay noqoto musanif min aimati lxadiis ka mida ah. caalim culimadii xadiiska wax ka aliftay ka mida ah. caalim culimadii xadiiskaee musanafaadka xadiiska a lahayd waa in qofka wax xadfaya u yahay macnaheedu waa maxay qof walba waxaa ma xadfi karo yani waa inuu waa inuu mukharij xadiiska soo saaray sanadka barkii xadfaa culimada qaar baa qeydkaa ku daray min baabi lfaaida an u sheegaya yani bukhaari oo kale waa inuu haado ama tirmidi oo kale ama ibn maaje oo kale ama xumaydi oo kale ama tabarani oo kale ya wahaluma jara waaxidun fa akar buu sheekhu ku yidhi mubtadaulisnaadka haddii laga gooyo qof iyo ka badan hadday dadka la gooyey isxigaan marka laba qof laga gooyo mubtadaulisnaadka ama saddex oo isxigo laga gooyo ama laba qofoo isxigo laga gooyo waana mucalaq wa fii nafsi lwaqti waa maxay waa mucdal yani yjtamicaani fi hadi sura yajtamicaani fi hadihi suura waayo mucalaqu marka suwar buu leeyahay culimadu idhahdeen waxaa ka mida suwarka tacliiqa ama axaadiista mucalaq in laga dhigo in la xadfo maalan musanifku inuu sheekhiisii xadfo oo hal qof laga xadfo in sanadka dhammaantii la xadfo oo lasoo reebo taabiciga iyo saxaabiga oo mithal bukhaari u yidhaahdo qaala waxa weeye naaficun can ibni cumar ama rawaa naaficun can ibni cumar saa uu yidhahdo maxaa lasoo reebay saxaabigii taabicigiiiyo iyo saxaabigii waxaa kaloo suura tacliiqa ka mid ay ah cudunayan in sanadka dhammaantii la wada gooyo xadfu sanadi kulli suurada hore waxay ahayd xadfu suurada koobaad waxay ahayd xadfu waaxidin min mubtadi isnaad suurada labaad waxa dhaha waa xadfu alisnaadi kuli ila taabici waصaxaabi suurada saddexaad culimadu waxay dhahan waa xadfu lisnaadi kuli ila saxaabi sanadkii dhammaantiin la gooyo saxaabiga lasoo rabo suurada afraad culimadu waxa waa xadfu lisnaadi kuli sanadka dhammaantiin la gooyo xataa saxaabi xataa saxaabigii la gooyo oo deedna laga bilaabo qaala rasuul lahi allahu aleyh wasalam kelimataani xabiibataani ilى الرحmn khafiifatani عlى lisani haqilatani fi اlmiizani subxaan اllahi bxamdihi subxaan اllahi اlcadim saas oo kale hadihi suwar kulaha waa maxay waa suwar tacliiq hadihi suwar kulaha waa maxay waa suwaru min suwar tacliiq waay maxaa mucalaqa mucalaq loogu magacaabay ya waxaan idhi mursal waxaa mursal loogu magacaabay liana raawihi arsalahu can اlqeyd waxaad moodaa kaanu in dabarkii uu ka furayoo dee uu saxaabigii markuu meesha ka saaray ciddii nebiga ka warisay kaanahu arsalahu mucdal maxaa mucdal loogu magacaabay leanno dee dad badan baa dhexdiisa ka maqanoo waxa weeyaan dhib baa ku sugan sanadkiisa mucallaq culimada waxaa mucallaqa loogu magacaabay markii sanadkii la gooyey kaana alxadiisa inuu laalaado oo mucallaq waxaa la ydhaha shayga soo laalaado soo maa kaannahu inuu laalaado oo aanu aanu maaragtay eh, aanu xidhiirsanayn waay walmucancanu buri sheekhu walmucancanu xadiiska mucancanka la yidhaahdo ama kii la cancaneeyey baa ka mid a culumta xadiiska anwaada culumulxadiiska wa huwa mucancankii maa utiya fiihi waa kii lagula yimi ama bisiiqati can waa kii siiqati can lagu wariyey maa utiya fiihi waa kii dhexdiisa lagula yimi bisiiqati can ka fulanin can fulanin fulaan baa wariyey oo can fulanin ka wariyey wa huwa isagu muttasilun muttasil weeyaan oo muttasil baa laga soo qaadaya in lam yakun tadliisun haddii aan raawigiisa tadliis lagu aqoon wa amkana liqaa'u inay kulmaanna ay suurtagal tahay sheekhu risaalada intii aynu soo marnay waxa uu inoo sheegayey istilaaxaadkii ahlulcilmiga iyo ereybixiinadoodii istilaax walbana tacriifkiisu inoo sheegayey waxa yarayd amaba aanba jirinba inuu inoo sheego nooca xadiiskee markaa uu inoo tacriifiyey xukunkiisii soo ma halkan xukun buu raaciyey waxaad ogaanaysaa dhammaan anwaacdaynu soo marnay munqaطica iyo mursalka iyo mucdalka iyo mucalaqa iyo mucancanka kullu isnaadkay ku saabsantay kullu waa maxay kulluha isnaadkay ku saabsantay mucancan waxaa la yidhaha buu sheekhu yidhi xadiiska mucancan waxaa la yidhaha haddaan kuu soo koobo xadiiska lagu wari aan lagu warin siiqo ku tusinaysa maqal iyo samaac iyo tahdiif oo maxaynu lahayn waxaynu soo qaadanay miaalkeenna aynu soo qaadanay qaala alimaam lbukhaari xadaanaa alxumaydiyu cabdullahi bnu zubayr qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alansaari qaala xadaanaa muxamed eh, qaala xadaanaa muxamed ibnu calqama eh, la maxamed ibn raahib ataymi qaala xadaanaa calqamata bnu waqaas aleyhi qaala samictu cumara yaquulu cala lmimbari qaala rasuul lahi samictu rasul lah sal yaqulu inama alacmalu biniyat xadiiskaasi ruwaaddiisu dhammaantiin ninba ninka kale waxa uu caddeeyey inuu warka ka maqlay soo ma taxdiid baa la dhaha iyo samaac xadiiskaas haddaad saa u fahanto mucancan waxaa la ydhahaa xadiiska aanu taxdiis ku jirin ee lafdiga cancano lagu wariyo maalan caalim baa xadiis soo wariyay markaasuu wuxuu yidhi xadaanaa fulaanun can fulaanin can fulanin can fulaanin xadiiska miyay wax taxdiis iyo samaac ku tusinayaa sanadkiisa badinkiisa ku jirta maya hebel baa hebel wuxuu ka wariyay baa lagu yidhi lafdiga can maaha lafdi musarax ama sariix ku ah samaac maaha lafdi sariix ku ah maqal maaha sidaa awgeed xadiiska cancanada lagu wariyo yah ayaa waxaa la idhaha maxay mucancan baa la idhaha kii cancanada lagu wariyey can fulaan yani hebel waxaan ka warinaya weeye laakiin werintaasi maaha lafdigaasi maaha lafdi caddaynaya inuu maqal ama waran loo waramay oo uu isaga ka qaata ay tahay waa muxtamil xag iyo xaggaba way u dhici karta qofka maana raawiga cancana wax ku warinaya marka ee sheekhiisi cancana wax kaga warinaya inuu ka maqlayna way dhici kartaa inaanu ka maqlinna way dhici kartaa labada ixtimaalba way yeelan kartaa labada ixtimaalba way yeelan kartaa mucancankaasaa la yidhahdaa maala cabdirazaq bn amaam sancaani ba wuxuu yihi xadaanaa macmarun عن qataadata عن saciidi can abi hurayra ala sabiil miaal xadiiskaa mucancan baa la odhanaya waxaanaynu iska hubinaynaa oo baari doonaa ruwaadda warinaysa cadaaladooda iyo dabdigooda waxaa kale ynu xaqiijin doonaa sanadku inuu mutasil yahay iyo in kale iyo in ciladii ku sugantahay iyo in kale inay wax kala maqleen iyo in kale waadix xadiiska mucancan baa la dhaha waxaa jira xadiis xadiiskan la mida magac magacan la mido kuna dhow muanan baa la dhaha muanan culamada qaarna way israaciyaana waxay dhahaan almucancanu wlmuananu muanan waxa weyaan xadiiskii anna lagu kala wariyey ala sabiili miaal cabdirazaaq ibnu hamaam asancaani saaxib almusanaf ayaa maalan wuxuu yidhi xadaanaa macmarun ama macmar baa noo waramay waa sheekhiisi na ana bnu jurayj dakara ana naafican qaala kada wa kada mu'an'an baa la dhaha xadiiskaas waay sheekhu wuxuu ku yidhi maa utiya fiihi waa wixii lagula yimaado bisiiqati can waa wixii siiqati can lagu kala wariyo ka fulaanin can fulaan qataada can thaabit qataada can saciid wahaakada wa huwa mutasilun xukunkiisu halkan sheegaya culimmadu waxay yidhaahdeen xadiiskaas mucancanka ah raawiga warinaya cancanada wax ku warinaya haddii aan tadliis lagu aqoon eegada hadduu iqo yahay tadliisna aan lagu aqoonin tadliis waynu sheegi doonaa wuxuu yahay isagaa sheegi doona hadda haddaan tadliis lagu aqoon fiqana uu yahay labada labadaa cancanada wax ku kala warinaya sheekh iyo ardayguna ay suurtagal tahay inay kulmaan maxaa meesha laga saaraya haddaanay suurtagal ahayn inay kulmaan inoo iman doontaa tafaasiisheeda kutubta dambe hadday labada qof inay kulmaan suurtagal tahay raawiga cancanada wax ku warinaya fiqo yahay tadliis raawi lagu yaqaanana aanu ahayn tadliisku wuu sheegi doonaa sheekha sheegu doona u xadiiska waxaa laga soo qaadaya inuu mutasil yahay halkan masale muhima ah, oo min masaa'il ilcilmi ka mid ah min masaa'ili cilmi musطalax اlxadiid ayaa ku sugan kutubta ay tafaasiisheedu inoogu iman doonta sheekh wuxuu uhi mutasil baa laga soo qaadayaa hadduu raawigiisu mudelis aanu ahayn fiqa u yahay mudelis tadliisna aan lagu aqoon suurtagalla ay tahay inay wada kulmaan waadix suurtagalla ay tahay inay wada kulmaan labada qof ee cancanada wax ku kala warinaya laba shayba laba suuraa meesha ka baxay haddii raawiga can fulaanin ee cancano wax ku warinaya can fulaanin lahi uu tadliis raawi lagu yaqaano yahay taasi meesha way ka baxay haddii aan tadliis lagu aqoono fiqaba uu yahay ama saduuqu yahay laakiin ay caddaato inaanay labada nin wada kulmin ama kulankooda aanay suurtagal ahayn ya nin dhashay maalan nin dhashay khilaafadii cumar cumar markuu khaliif ahaa laba sano kadib cumar markuu khilaafada qabtay laba sano kadib nin dhashay ayaa abubakar cancane wax kaga warinaya abubakr sidiiq way iska cadday soomaa inaanu la kulmin nacam ya muxadisiintu dee riyooyinka ma riyooyinka kuma dhaqmaan mogta riyaan wax ku kala warin noocaas agtayda kama shaqayso ma fahante marka haddii aanay liqaagu suurtagal ahayn iyaduna mutasil noqon mayso ama hadduu liqaagu suurtagal yahay tajliisna aanu raawiga lagu sifaynin cancanana wax ku wariyo hunaa waxaa lagu xambaaraya maxay mutasil muxuu ku yuri sheekhu marka wa huwa mutasilun weeye in lam yakun yani lahu xukmu litisaal buu sugnaaday in lam yakun tadliisun haddaan tadliis meesha ku jirin haddii aanu raawiga cancanada wax ku warinaya aanu raawi wasifa bitadliis inuu mudlis yahay lagu sheegay aanu ahayn oo fiqo tadliis maran uu yahay wa amkana liqaau liqaaga labadoodu inay kulmaanna ay suurtagaltay sheekhu wuxuuhi watadliisu tadliisku wahuwa tadliisku makruuhun mid la karhay weeyaane mid la jeceliyey maaha tadliiskii ayaa ka mid a ah anwaacdii culum lxadiista wtadliisu ay wa min anwaaci lxadiisi atadliisu tadliiso maxaad ahayd wahuwa makruuhun weeyaan liannahu maxaa yeelay tadliisku yuuhimu wuxuu moodsiinayaa alluqiya inay labada qof wada kulmeen raawiga iyo sheekhiisu inay wada kulmeen iyo walmucaasarata inay isku casri ahaayeen biqowlihi wuu yidhaaha weeye muxuu ku tadliisinayaa biqowlihi uu yidhaahdo qaala fulaanun hebel baa yidhi ama u dhaa can fulaanin hebel waxaa laga wariyey wa huwa tadliiskii fi shuyuukhi shuyuukhda ayuu akhafu wa huwa tadliiskii fi shuyuukhi shuyuukhda ayuu akhafu ku fudud yahay wahuwa tliiskii fi shuyuu akhafu waa fududiya fi shuyuuhi markuu shuyuukhda ku sugan yahi macnaheed waa maxay taliiska in laba u qaybeyna tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuukh laakiin intaanaynu qaymin aan kuu sheega tadliis wixii tadliisku waxa weeye riwaayat raawi riwaayat raawi qor tadliis waxaa la dhahdaa an yarwiya araawiyu an yarwiya araawiyu can man samica minhu an yarwiya araawi caman samica minhu hoos bubu kugu sheegay tacliiqay kuu saarantay tacliiqa saddexaadeed riwaayat raawi raawigu inuu ka wariyo weeye caman samica minhu sheekhiisii uu wax ka maqlay maa lam yasmac minhu waxaanu ka maqlin buu ka warinaya muuhiman isagoo moodsiinaya annahu samica minhu inuu ka maqlay hoosta idinku taalla waa maxay tadliis tadliisku waxa weeye inuu raawigii sheekh shuyuukhdiisii ka mid ah oo wax ka maqlay oo wax ka dhigtay oo uu cilmiga bar ka mida ah ka qaatay oo uu xadiiska nebiga wax ka mida ah ka qaatay ayuu wuxuu ka warinayaa wax aanu ka maqlin soo ma dhici karta taasi haa way dhici kartaa ardaybaa sheekh wax u wada dhigaa ardaydaa sheekhu wax u wada dhigo maalin buu arday maqnaanaya ardaygaasi markuu majliskii maalin ka maqnaado majliskii a maalinta cilmigii laga sheegay miyuu maqlay muu ka maqlay hadhow buu nin xariif u ahayo saaxiibadii integay ku yidhi waar darsigii dib iigu akriya nin horag iska dhigo darsigii baa dib loogu akhriyey fawaa'idii iyo cilmigii sheekhu sheegay ayaa loo sheegay hadhowto maxadisiintu <clears throat> waxay dhaheen waajib waxa ahayd in ardaygaasi maalintuu darsigaa warinayo uu ayo ka wariyo ardaygii walaalkiiyo u akhriyay inuu ka wariyo ammaanadu saas ahayd ulaa xadaanii zamini saaxiibkeybaa ii warramay fulaan can shaykhinaa fulaan wuxuu ka sheegay annahu qaala kada wa kada ammaanadu saasay ahayd deedna muxuu samaynayaa wuxuu soonaya arma inanka yaro kula midkaasaagaa ah, maanta wax ka warinaysaniyo wasibe dabadeedna intuu isagii gooyo waa sidadii isagiiyo sheekha udhexaysay ayuu odhanayaa qaala sheekhu kada wa kada sheekhu saa iyo saasuri laakiin muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa wuxuu isticmaalayaa lafdi haddii berri lagu qabtalana waar maanaa ka maqlay oo maanaa kuuri waan ka maqlay qaala wuu yidhi baan kuuri anaa maqlay maad iga maqlay can fulaanin hebel waxaa laga wariyey baan kuuri anaa maqlay miyaad iga maqashay may tadliis baa la ydhahaa waa maxay sheekhaagii aad cilmiga ka qaadatay ayaad waxaad ka warinaysaa wax aanad ka maqlin oo cid kale aad ka maqashay oo isagu uu yidhi ama isaga laga wariyey adigoo isticmaalaaya lafdi aan ku caddayn maqal laakiin moodsiinaya dadku maalan waxay og yihiin ardaygaasi inuu sheekhaa wax ka qaatay ayay og yihiin oo kama shakisna sidaa ogeed wixii uu sheekhaa ka sheego maxaa loo qaadanayaa haaliban inuu inuu ka maqlay maadaamay taasi jirto ninkan raawigaay tiibuu tiibuu tiibuu tiibuu tanna raacinayaayo sheekii wuxuu ka warinayaa wax ka wariyey waxaanu ka maqal warkayga waa fahamteen soo ma muxuu guri sheekhu huwa riwaayatu raawi weeye inuu raawigii ka wariyo canman samica minhu miduu wax ka maqlay ayuu ka warinayaa sheekhu wax ka maqlay ayuu wuxuu ka warinayaa maa lam yasmac minhu waxaanu ka maqlin oo waa isagiyo sheekha waa sida u dhaxaysay muuhiman wuxuu moodsiinayaa annahu samica minhu xaal uu yahay muhiman mid moodsiinayaana samiica min inuu ka maqlay culimadu waxay dhaheen tadliiska maxaa loo sameeyaa culimadu waxay dhaheen tadliisku haddaynu isla fahnay tadliisku inuu saha yahay tadliiska waxyaabaa loo waxyaabo badan baa keena inay inay ruwaaddu sameeyaan waxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah maalan inuu qofku u xadfo waa sidadii isaga iyo sheekha u dhaxaysay sababta u xadfayaa inay tahay lisikari sinihi ama likownihi qariinan lahu waa sidada isaga sheekha dhaxaysa oo daadeedu yar tahay nabisl waa nimankii inaaye hebel ahaa ya inankii ka yaraa ee hebel ahaa bu wax ka wariyey taa waa loo xadfaa oo ruwaaddu way u sameeyaan waxaa kale u sameeyaan ruwaadda qaarkood sheekhu in badan wax ka maqlay maqlay taa laakiin waan u iman doona ha sheekhu in badan wax ka maqlay maqlay maqlay ayuu ayaa de waa lagu bartay dabeedna mar walba sheekii buu sheegaa maalinta dambuu sirooniyow niyow si lo u moodaan inaad shuyuukh badan leedahay sheekhii buu marba magac ku sheegayaa sheekha waxaa lagu yaqaanaa maalan inuu abu cabdilkariim baa la ydhaha maalan ya ama abu cabdiraxmaan baa la yidhaha kunyadaasu caan ku yihi laakiin inamo kaloo badan buu dhalay muxuu samaynayaa inamadii maalinba mid ku kunyeynaya xadaana abu cali xadaana abu cumar xadaana abu xafsa dadkan dadkanuu marba kunyada ku sheegayana waa sheekhiisii waa nin keliya buu intaasoo magacu kala sheegay kaa tadliisu shuyuukh baa la idhaha ka hore maxaa la idhaahaa tadliis lisnaad kan in sheekhii lagu sheego magacaan kala duwanna maxaa la idhahaa tadliis esh ashuyuukh waana labada nooc aaliban culamada qaarkood ay labada nooc ugu waaweyn wey anwaac kaloo taliis waa jiraan muxuu ku yiri sheekhu wahuwa fi shuyuukhi akhafu waanu iman doonaa waxyaabaha keena inuu daalibku tadliis sameeya waxaa ka mid a isaga iyo sheekha waasidada u dhaxayso daciifa hadduu markaa sheego markiiba dee xadiiskiisu ka kacbu noqonaya sooma ya dabeedna waasidadii buu goynaya si uu ninkaa daciifka u qariyo culimadu waxay dhaheen xaalada noocaasa waa xaala khatiira waana muxaram bilitifaaq ya waay <clears throat> waxyaabo kale oo loo sameeyo tadliiska ama maqaasid kaleoo tadliiska loo sameeyana waa jirta kuwaasaa ka mid ah ima sikaru sini aw ihaamu karati shuyuukh ihaamu karati shuyuukh shuyuukh fara badan inuu leeyahy inuu qofku moodsiiyo dadka oo ima likowni lwaasidati daciifa ama waasidadoo daciifo ah darteed uu xadfayo waxyaabo kalena waa loo sameya tafanun fi lcibaara imtixaanun wakhtibaar waxyaabaa lamidka waa loo sameya waay sheekhu markaa wuxuu ku sheegay taliisku inuu makruuh yahay makruuh inuu yahay waynuu tegi doonaa taliiska xukunkiisa waxa weeyaan liannao culimadu waxyaabay taliiska u mamnuuceen ahlulcilmiga qaarkood xaaraan u gaarsiiyeen liannahu waxaa ku jirta iihaam iihaam qofkan wuxuu moodsiinayaa dadka inuu sheekhaa la kulmo inuu wax ka maqlay ama shuyuukh badan uu leeyahay ama sanadkaasi sanad nadiifa u yahay ama cid aanuu la kulmin buu wuxuu moodsiinayaa inuu la kulmay oo yani culamada qaar baa tadliiska khafiga eh, tadliiska iyo mursalka khafiga isku mid ka dhiga waana sida daahirka ay hadda u eg tahay cibaarada sheekhu laakiin waynu soo sheegnay mursalka khafiga waan soo sheegna waxaynu ihi mursal khalfiya waxaa la idhahdaa qofku qof ay isku casri haayeen raayigu qof ay isku casri haayeen inu wax ka wariyo aanu la kulmin soo ma nacam labadaba iihaan baa ku jira rasuulku nabig uri sal allah alay wasalam almutashabbicu bima lam yucta ka eesh ka laabisi sababay zuurin qofka iska dhigaya in wax aan la siin uu haysto ya ka laabisi sababay zuurin laba laba dhar laba laba maro oo beena ah mid xian bu ka dhigany yani waa mid beenaalabu ka dhigany qofka waxaanu haysan iska dhigdhigaaya iska dhigaya inuu haysto ee iska dhigaya shuyuuh badan inuu wax ka qaatay iska dhigaya shuyuuh aanu waxaanu culimadii ka maqlin inuu ka maqlay ihaaminaya iska dhigaya culimo uu la casr unu wax ka maqlin inuu wax ka maqlay ihaamka noocaasa qofka samaynaya dadka qaar baa isagoo aan waxba haysan fahm un dadka ku dila moogta soad garan markuu faanaya sunasa talow malaa waxba de kama teginba waxbana ugama hooseeyaan hadalka uu leeyahay waxba ugama hooseeyan nebigu wuxu uhi almutashabbicu bima lam yucta kalabisa bay zuuri wuxuu ka dhigan yahay mid laba maro mid laba maro oo beena xidhan naam waay <clears throat> marka culimadu aad iyo aad bay tadliiska uga digeen wa huwa fi shuyuuhi akhafu tadliisu shuyuuhi buu sheekhu ujeeda yani tadliisulisnaadka iyo tadliisu shuyuuha labada keebaa daran tadliisulisnaadkaa daran tadliisu shuyuuhaana la qaati ana inta badan ma qarsooma bay culimadu yidhahdeen ya inta badan ma qarsoomo ayay culimadu yidhahdeen <clears throat> waay calaqali dee waa la sheegay walow magac kaleba ha la hubiyo tadliisu shuyuuh waxa weeye waa inuu qofku culimadiisii magacaan kala duduwan ama magacaantii ay ku caankahaayeen waxaana in ku sheego waa dikru almashaayikh bigayri ma ma ishtaharuu bih culimadii in lagu sheego ama ciddu wax ka waranay inuu ku sheego qofku bigayri ma ishtaharuu bihi magacaantii ay ku shuruubeen waxaan ahayn inuu ku sheego isagoo dadka moodsiinaya inuu mashaayikh badan uu leeyahy halkaasi sheekhu anwaac badanoo isnaadka ku saabsan ayuu kaga soo waramay wuxu uhi sheekhu washaadu wa min anwaaci lxadiisi ashaadu baa ka mid a ah, shaadkii wa huwa shaadkii maa rawa iqatu waa wixii qofka raawi fiqa uu wariyey aw isaduuqu baad ku daraysa maa rawaahu iqatu aw isaduuqu culamada qaarkoodna waxay idhahdeen maa rawaahu lmaqbuulu riwaayatan waa wixii uu wariyey raawiga riwaayadiisii la aqbalayo waa raawi iqa ama saduuqa aiqa wsaduuq mukhaalifan xaalow yay mid khilaafsan liriwaayat nnaasi culimadii ruwaaddii kale wixii ay wariyeen isagoo khilaafsan shaadka iyo munkarka soo socda waxa ay ka mid yihiin shaadku wuxuu ka mid yahay cilalka matniga gala ayuu ka mid yahay cilalka matniga gala ayuu ka mid yahay waayo ashaadu sheekhu wuxuu yidhi shaad waxaa la idhahdaa ashaad luqaan waa shayga gaarka noqday ee ka dhex baxay wixii uu ku dhex jiray marka shaad waxaa la yidhahda wuu ku uhi sheekhu shaad waxaa la yidhaahdaa waa xadiisku wariyey raawi iqa ah maxaynu ku darnay ama saduuqa raawiga iqaa waa raawiga xadiiskiisu maxay saxiix yahay soo ma aw saduuqu waa raawiga xadiiskiisu maxaye xasanka raawi fiqa ama saduuqa wuxuu wariyey wuxuu wariyey xadiis ruwaadii kale ee fiqaada ahayd ee la warisay uu ku khilaafay macnaheedu waa maxay ruwaad baa xadiis wada wariso sheekh ka wada qaadatay ruwaaddii markay xadiiskii wada warisay ruwaaddaasi waa fiqaad dhammaantood waa cuduul daabidiin waa fiqaad xadiiska markay wariyeen raawi ruwaadii ka mid a ah, ayaa wax ruwaadii aanay warinin oo khilaafsan sheegay soo ma dhacdo arday sheekh <clears throat> sheekha wax ka wada warisay ama wax ka wada qaadatay hadhow baa mas'alow sheekhii sheegay <clears throat> masaladii markuu sheekhu sheegay ayuu shuruud laba ah ku xidhay masaladii arday ardaydii ka mid ah markii darsigii la raacanayay wuxuu sheegay shardi saddexaad oonu sheeku sheegin hadhawa ardaydii ku idhaahdeen shardigaa saddexaad sheekhi ka warisay muu sheegin raawigaasi rawaadii kale ma khilaafsan yahi mise ma khilaafsana waa khilaafsan waxaynu eegaynaa markaa isagu muxuu yahay isagoo hadduu nin fiqaa yahay oo aan cadaaladiisa iyo xifdigiisa midna la dirin hadduu yahay waxaanu leenahay riwaayadiisaasi waa shaad waayo markay jamacuu khilaafay dadkii ka mid a dee waxay ku tusinaysaa inuu isagu gefay soo ma inuu isagu gefay waay aan mithaal keeno rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan in marka uu salaada subax labada ragcadood ee ka horeeya subax ee sunat alfajri in marka uu tukado uu jiifsan jiray dhinaciisa uu jiifsan jira oo iskala bixin jiray ficil ahaan baa nebiga looga wariyey xadiiskaasi acmash baa wariyey sulaymaan ibnu miraan alacmash arday ardaydiisii ka mid ah oo cabdilwaaxid ibnu ziyaad la yidhaahoo nin hiqa ah ayaa wuxuu xadiiskii ka dhigay qowl nebi xadiisku muxuu ahaa ficilu nebigu sameeyey qowl nebi buu ka dhigo wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum ragacatay alfajri falyadajic calaa janbihi midkiin markuu tukado labada ragcadood ee fajarka dhinaciisa ha u jiifsado dhinaca ha u jiifsado ruwaadii acmash ah, xadiiska ka warisayna dhammaan waxay sheegeen waxay wariyeen in xadiiskaasi saxaabada warisay ay nebiga ficil ahaan uga sheegeene aanay qowl ahaan uga sheegin idan maxay noolaynaa riwaayatu cabdilwaaxid ibnu ziyaad eesh waa shaadda oo maxaa ku dhisan dee waxa ku dhisan amar wuxuu nebigu amray iyo ficilka uu nebigu sameeyaa way kala duwan yihin sooma ha marka axkaam baa ku dhisan usuulka lagu barto ayaa ku dhisan waay idan shaadki waa wuxuu raawi fiqa ama eh, saduuqi wariyo ruwaadii kalena ku khilaafo liriwaayat naas waxaa looga jeedaa liriwaayat hiqaat sida nuska qaarkoodba ku sugan waay waxaa timi raawi fiqaya haddii uu khilaafo ruwaad ducafaa ka warama ruwaad ducafaaba ayaa waxay khilaafeen raawi iqa ah oo daabit ah oo xaafid ah ayay khilaafeen shaad maa lagu sheegaya may kooda daciifa raawiga iqada warkiisaa la qaadanaya ayib shaadka ka mid maaha masalada fahm shaadka ka mid maaha in uu raawi iqa wariyo xadiis aan cid kaleba la warin oo xadiiska hadduu raawigu isagoo iqaa kelidii wariyo waa shaad odhan mayso shaadka laba shardi baa shardiga in raawidu raawi iqae wariyo ruwaad kalena uu khilaafo oo xadiiska lala wariyo laakiin haddii raawida iqae xadiiska kelidiiba soo wariyeyba waa shaad mayna odhanayna may daliilkeedu waa maxay de waa inama alacmaalu biniyaat daliilkeedu waa inama alacmaalu biniyaat imise dabaqaa raawi keligii wariyey cumar khadaab waa kelidii calqamat ibnu qaas aleytina waa kelidii maxamed ibn ibraahim atayina waa kelidii ya ibn saciid alansaarina waa kamid waa mise dabao afar dabaqaa dabaqo kasta hal ninu wariyey markii dambe xadiiskaasi xaggu ka faafay yaxya ibnu saciid alansaari baa aad looga qaatay markii dambe idan shaad la odhan maayo xadii shaad maaha in raawigu uu wariyo iqa isagoo ah aan cid kale la warin uu kelidii wariyey uu la infiraaday shuduud maaha laakiin shuduud maxaa xadiis raawiga lala wariyey inuu ruwaaddii la warisay iqaaddaa khilaaf isaguna maxay noqdo iq ama saduuq yahay haadaa waa waadix soo ma waay wlmunkaru munkarkuna waxa weeyaan maa tafarada bihi waa wixii uu la gaar noqday wlmunkaru baa kamida anwaacdii xadiisa munkar baa kamida wa huwa maa tafarada bihi wixii uu la gaar noqday weeye waaxidun raawi keliya oo hayru mutqinin aan xifdigiisu sugnayn walaa mashhuurin bilxifdi xifdina aan lagu aqoon raawi xifdigiisu wagash wagash yahay oo saaxibu kaflatin ah ama sayuil xifdi ah ama xifdigiisa maaragtay khaalibkuu yahay inuu khadao raawigaasi aan mutqinka ahayni wixii uu ku khilaafa ee uu kala kelin noqdo ruwaadda kale wixii uu la kelin noqdo isagu oo dadka ku khilaafo maxaa la yidhaahdaa munkar baa la yidhahda si fiican u dhux warkaan soo wado munkar waxaa la yidhaahdaa xadiis raawi daciifi wariyey oo xifdigiisu aanu sugnayn oo sayi'u lxifdi ama kahiiru lkhaflati ay uu wariyey xadiiskaasi uu wariyey wuxuu khilaafay ruwaad kale oo dee fiqaada maxaa la ydhaha ka munkar baa la ydhaha warkiisu waa adi waxaa kale culimadu munkar ku idlaaqaan xadiiskuu la keli noqday raawi xifdigiisu aad u liito cid kalena aanay la warin isna munkar bay culimadu u yaqaanin ama ku ilaaqaan bacdu ahlilcilm waay wuxuu ihi sheekhu wa huwa maa tafarada bihi wuxuu la geri noqday w waaxidun raawi oo hayra mutqinin aan mutqin ahayn xifdigiisu aanu sugnayn walaa mashhuurin bilxifdi xifdina aan lagu aqoonin raawi daciifa ayaa la keli noqday ruwaad siqaada wa khilaafa munkar baa la yidhaahdaa maya isagaba keligii la gaar noqday isaguna waa miman laa yutaxamalu tafarudu isna munkar baa la yidhaahdaa wlfardu waxaa kaloo munkar culamada qaarkood ku ilaaqaan sheekh arday badan badan badan lahaa zuhri oo kale maalan naafic oo kale maalan sheekh arday badan leh ayaa ardaydiisii nin ka midi wuxuu wariyey hal xadiis oo aan ardaydii sheekhaasoo dhami sheegin oo aanay sheegin ardaydii sheekha laazimay nin sheekha ayaamo yar la joogay ayaa xadiis buu sheegay xadiiskaa uu sheegay xadiiskaa uu sheegay ruwaaddii xadiiskao dhami sheekhaa wax ka warisay may warin maalan zuhri ruwaaddiisii may warin ama maaligoo kaleu kala tafaruday ruwaaddii maaligoo dhanna xadiiskaa may sheegin raggii laasimay maalik ama zuhri laasimay fi lxabari wa aan ka harin ee ardaydiisa ahay mulaazimiina lahu u ahaa xadiis aanay sheegin buu isagu lasoo dadka la soo fadhiistay markaasuu yihi zuhri baa wariyey ama maali baa wariyey ama maalik ayaa wariyey cid kaloo sheegtayna ma jirto bacdu ahlicilmi kaana munkar bay ku magacaabaan wa huwa kadalik wahuwa kadalik xalay waxaan akrinayay ibnu cadi oo nin haysta ibnu cadi saaxibulkaamil oo nin haysta markaasu wuxuu leeyahay imaamu maalik buu war ka sheegay warka imaamu maalik uu ka sheegayna ardaydiisii cid sheegtay ma jirto ardaydii imaamu maaliga faraa badnayd warkaa cid sheegtay ma jirto waxaad intaa ku dartaa imaamu maalik magaalada lamu deganayn gebigiisabana waxaa la sheegay imaamu maalik inuu u siyaartay barmaani way soo siyaartay muxadisiintu niman caadiya ah maaha waxay ku odhanayaan hebel magaalo heblaayo hal mar buu galay hebel magaalo heblaayo saddex jeer buu galay hebel magaalo heblaayo bakdaad wuxuu u rixlaystay afar jeer saddexda rixlee hore wuxuu soo maqlay waa sax rixladii ugu dambaysay wuxuu soo maqlayna waa wagashugash saasaa lagu odhanaya waa niman aan shaqo kala ahayn de nin nebi maxamed xadiiskiisii wariy unbay ka daba shaqaynaya ah waayah wlfardu buu yihi sheekhu wlfardu wa huwa ma tafarada bihi waaxidun can jamiici ruwaati maa tafarada bihi waa xadiisku la keli noqdo waaxidun qof can jamiici ruwaati xadiiska fardi baa la yidhahdaa xadiiska uu raawile kelidii la gaar noqdo jamiicu ruwaadna uu kala gaar noqdo waxaa la ydhaahdaa fardi aw jihatun khaasatun ama xadiiska jiho keliyii ay la gaar noqoto oo dadkii kale aanay la warin reer makoo keliyaa wariye maalan reer madiinoo keliyaa wariye maalan reer shaamoo quraa wariye maalan reer kuufoo keliyaa wariye maalan reer basroo keliyaa wariye maalan reer masaroo keliyaa wariye maalan ruwaadii kale xadiisku masriyiin mooyaane ama reer kuufa mooyaane ama reer basro mooyaane cid kale xadiiska lagama maqal marka fardigu waa xadiis uu qof la gaar noqday qofkaas qofkaasi qof baa la gaar noqday waxaanu kala gaar noqday ruwaadii o dhan alaan miaal xayaynu haysana oo waa xadiisna macna bniya saxaabadii rasuulka yaa wariyey cumar oo qura taabiciintiina yaa ka wariyey calqamata bnu qaasa laythi oo keliya ya calqamana yaa ka wariyey maxamed ibraahim taymiya hada xadiis waxa la waa fard culamadu waxa dhahdaan waa fardu mulaq haddii aan ya fardi mulaqa iyo fardi nisbiga u qaybiyaan culimadu fardiga nisbigaahi waxa weeye xadiis la leeyahay xadiiskaasi reer maka oo qura ayaa la keli noqday cid kale lama wey xadiiskaas reer makaa uu warkiisu galay ka qowlihim waa sida hadalkay u yidhi tafarada iyo naxwihi wixii lamida ahlu markaa la gaar noqday wlgariibu wma tafarada bihi waaxidu can zuhuriyi washibhi miman yujmacu xadiiu fain farada bihi inaani aw alaaatun sumiya caziizan fain rawaahu ljamacatu sumiya mashhuuran wminhu lmutawaatiru wahuwa khabru jamacatin yufiidu binafsihi lcilma bisidqihi berriba insha allah intaa aynu ku dari doonaa subxaanaka allah bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk